bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllah الأmin وعlى آlih وصaxaabatihi أجmaعin faxadaثnii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymiy whuwa أwl xadiiثin samictuhu minhu wminhm kadlika biisnaadi kuli minhm ila sfyan bn cayn can amr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh walih wslm alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi الsma wmin طrائq الraxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'ihim usul اlmutun khasatan usul xadiiث اlmustafa wاrasul اlmujtaba slى اllah عlyh wcla alihi wصaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisaacati اlcajl wاlajl fahada huwa almajlis الثani cashar min majaalisi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 idinka mid ah calaa camalin camal aan u shaqaalayno oon camal u dhiibno oo fakatamanaa kadibna naga qariyo oo la xadiika ka horey miya xadiidka aad weyaan marka wacan abi umaamata waxaa la wariyey iyaas ibnu aclamata alxaarifi radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal allahu aleh waslm rasuulka alleh qaala wuxuu yidhi man iqtataca qofkii goosta xaqa mri'in qof xaqiis oo muslimin muslim ah biyamiinihi dhaartiisa ku goosta faqad awjaba allahu alle wuxuu u waajibiyey lahu ninka asaga ah annaara naarta ayuu u waajibay wa xarama calayhi ljannata jannada allana wuu ka xaaraamiyey ciyaada bilah faqaala rajulnahu nin baa wuxuu yidhi wain kaana haba ahaada shay-an wax yasiiran aad u yar yaa rasuulallaahiyow faqaala wuxuu yidhi wain hadiiban laan ha ahaato oo min araakin caday ah ha ahaate rawaahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa wariyey marka qofka haddii marba wax ku dhaarto dhaartaas wax ku goosto ilaahay subxana wa tacala qofkas wuxuu waajibiyey oo loo diyaariyey loo qoray inuu yahay ahlunar ciyaada billah waa arrin khatar ikhwaani fillah walow ha noqdo caday haddii aad qof isku qabsataan xitaa mararka qaar waxaa dhici karta in waxyaabaha aad ku dhaaranayso ood ilaahay subxana wa tacaala ugu dhaaranayso xaqaad qaadanaysa inaynan xaq maadi bas ahayn oo xoolo iyo wax lamid ah aynan ahayn waxaa laga yaabaa xuquuq macnawi ah oonan xaq maali ahayn inay noqoto ayaa laga yaabaa marka ayada ah, kadibna qofka uu naarta ku mutaysto qiyaamana uu yidhaahdo warbaladan xaggee iga timid mana ogsoona in muxuuaha maalintaas uu dhaartaas ku dhacay naarta loo qoray waa khatar marka ikhwaani filah qofka inuu muxuuha magaca alle ku goosto dhaarta ku goosta xaq asaga usan lahayn ha iska ilaaliya lidaalika dhaarta sideedaba qofka mu'minka ah, inuu iska dhowra ama xaq ha ahaato ama xaqla'aan ahaato dhaarta inuu iska yareeyo ayaa aad iyo aad u wanaagsan weeyaan maxaa yeele waxaad u arkaysa mararka qaar xaqkaada inuunoqon karto inuu yahay xaq qof muslima adnaad ismoodsiisay xadiidka aad waan cadi waxaa laga weri ibn cumayrata radi allahu canhu wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuul rasuulka alla sal allahu aleh li wslam yaquul rasuulka ola man istacmalnaahu qofkaan oo minkum adinka idinka mid ah calaa camalin camal aan u dhiibanno oo fakatamana naga qariya makhiitan cirbad famaa fowqahu iyo wixii ka sarreeyo kaana wuxuu ahaaday uluulan khiyaana oo yati uu la bihi isaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo shaygaas cirbadda iyo wixii ka sarreeya ood qofka muxuu ahaa qariyey oo dadkii u dhiibtay ama nabigeena calai sla slam uu ka qariyey arrinta iyada maalinta qiyaama waxay ku ahaataa khiyaana ou keeni doono maalinta qiyaama weyaan faqaama waxaa u istaagay ilaahi ila nabiyi nabiga waxaa istaagay sal allahu calayh waali wasalam rajulu nin istaagay aswadu madow oo min al ansaari ree ansaar ka ah kaanii waaba ano raawayga baasaal cadii baa dhihi kaanii waaba ano anduru ilayhi hadda fiirinhayo oo waa ii muuqdaa weyaan muuqaalkiisii suu ekaa iyo suu socday iyo meeshuu taagnaa waa ii muuqataa weyaan fa qaala wuxuu yaa rasuululaahyow iqbal iga aqbal canii xaggayga iga aqbal camalaka camalkaada iga aqbal weyaan camalkii aad ii dhiibatay iga qaba ma garata iqbal iga aqbal canii aniga camalaka camalkaada qaala wuxuu yidhi wamaa laka oo maxaa ku daaray oo maxaad camalka aan kuu dhiibay adigu soo celinaysaa qaala wuxuu yidhi samictuk waxaan kaa maqlay taquulu adoola kada wa kada xadiidka hadda iyo inta hadduu nabiga u sheegay sal allahu aleh ali wasalam ayaan kaa maqlay uu yidhi adoola qofkii muxuu aan wax u dhiibanno kadibna wixii iyaga ahaa cirbadii wixii ka saraya naga qariyo waa khiyaano khiyaanada iyana maalintii qiyaama ayuu keeni doonaa weeyaan xadiidkaasaan kaa maqlay wa calayhi amaanadii aad faqaala wuxuu yidhi rasuulula rsulka all sal allahu aleh wali wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeenna wa ana aniga aquuluhu warka asaga waan dhihi alaana haddana waan dhihi weyaan oo waan ku celinaya mar labaad man istacmalnaahu qofkaan u dhiibanno oon shaqaalaysanno calaa camalin camal falyajiha la imaada biqaliilihi shaqada ayada teedii yarayd biqaliilihi kiisa yaraa iyo wa kaiiri kiisa badnaabah la imaada weyaan oo sidii looga famaa uutiya wixii marka la siiyo oo minhu shaqada ayada amaba howlaha ayaga ama camalka isaga ah ahada wuu qaataa nuhiya wixii loo diido oo laga reeba canhun intaha wuu ka reebtamaa weeyaan oo marka hawl haddii mas lagaaga dhigo mas-uuliyadda dad ciddi kuu dhiibatay unbaa marka aad ku dhihi karta ama ka qaado ama ka qaadanin lidaalika inta badan qofka mas qabto waxaa la yidhahdaa hebel muxuu yahay inta uu meeshaan haysta guri kama salisanin baabuur kama iibsanin dulal kama qabsanin wax fulaan kama qabsanin saasaa llah sooma ninka mishaarkiisi waa dhowr kun dhowrkaas kunna xaaskiisi ilmihiisi ilmihiisii kamaba badnaba haddii marka uu shaqadii shan sano toban sana ka shaqeey kadibna uu ka tago e, e, ninkan uu ijaar weli ku jiro waxaa leeyahay kan wax dheef lama ahan soo ma waxa lagu boorina oo lagu caynana maxay tahay inuu fakatamana makhiitan famaa fawqa makhiid maba yeella meesha famaa fawqadaas inuu muxuu la dego ood gurye iyo adduun iyo ka qabsada muhiimada la rabataa weyaan marka taayadana qofka naartiisimxuuah ah, ah, jannadiisi ayaa meesha ay u baasbaxaysaa naarna sababbay ugu noqon akhiradiisii ku beelaya weyaan marka waa halis acmaashan ah, caamka qabashadeeda weyan waa halis xadiidka aad waan cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhu sayd cumar waxaa laga wariyey amiiru lmuminiin abu xafsin qaala wuxuu yidhi lama kaana markay ahaatay yowmu khaybara maalintii khaybar aqbala waxaa soo qaabilay nafarun koox oo min asxaabi nabiyi nabiga asxaabtiisa ka mida ah weyaan nafarta waxa weeyaan waa toban cid ka yar cidda tobanka yar ayaa nafar la yidhahda weyaan mana laha mufrad mufrad ma laha weyaan laa mufrada koox ayaa marka mxua soo qaabishay oo min asxaabi nabi nabiga asxaabadiis ka mid ah. waxay yidhahdeen marka fulaanun hebel shahiidun waa shahiid wa fulaanun hebelna shahiidun waa shahiid xataa maruu ilaahay ka soo mareen calaa rajulin nin ay soo mareen oo magaciisa ay sheegan weeyaan fa qaaluu waxay yidhahdeen fulaanun hebelna waa shahiid shahiid weeyaan faqaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal allahu caleh ali wasalam kalaa haba ka yaabinuu yidhi haba ku daalin suuragal maahan mana dhici karta way inuu ninka asaga shahiid ahaado innii aniga ra'aytuhu waxaan ku arkay fi naari naartaan ku arkay fii burdatin macwis ama mara oo qallaha u khiyaamay aw cabaa'atan ama busta u khiyaamay isagoo naar ku galay ayaan arkay weyaan waa macwis ama busta malaayiin iyo balaayiin iyo boqolaal milyan ayaa la dhacaya ikhwaani fillah kadibna rawaahu muslim imaam muslim ayaa xadiidkaa wariyay weeyaan masalad meesha ku jirta oo yaroon ishaaraya ayaa waxay tahay alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu u baabaystay inaan la dhehaynin fulaanun shahiid saasuu u baabaysta weeyaan laa yuqaalu fulaanun shahiid in marka qof markuu jidka alla ku dhinto naxtasibuhu shahiidan amaba man maata fii sabiililah fahuwa shahiid in la dhaha waa sax weyaan laakiin la yidhaha hebel maadaama u dhintay waa shahiid aad u qirto waa adoo u qiray janno kale waa adoo janno u qiroo kale jannadana waxaa weeyaan qofku uusan allah u qorin subxaana wa tacaala ama uusan rasuulkiisa u qirin waxaa weeyaan looma qira karo marka lama ogola qofka inaad tirado qofka jidka alla ku dhintay inaad tirado waa shahiid laakiin inaad tidhahdo naxtasibuhu shahiidan cinda allah annaga waxaan ka xisaabsanaysa alla agtiis amama naxsabahu shahiidan in sha allah iyo wax la midka weyaan waa shahiid hadda qof alla qofki la dilo cid kastaba ha disho diin kastana ha aaminsanaado diin kastana ha aaminsanaada si kastana ha ku dhinto ya idaacadaha carabi markaad dhegaystaan waad aragteen oo oh, mayna shuhada cashara ya waa dad xataa weligood ilaahi aan rumaynin lam yu'minuu billah walaa bilyawmi alaakhir marka waa iska imtixaan kelima waxay noqotay marka uu nin walba iska sii dayay maadaama kelimada lagu ciyaaray annaga marka asalkeedii hore oo mxu diinigeeda loola noqona waxaa ah qofkii muxuu ahaa in sifadii la yidhahdo sifada qofkii laga helo waa ahlu janna waa shahiid sax wa laakiin aad tiraa hebel maya kamid maahan mxuu ahay muctaqad ahlusunna waljamaca ka mid ma ahan wey arrintayda marka saha loola socdo ha la ogaado waxyaabaha khaladka ku ah muxuu ahay caqiidada ahlusunna waljamaca nacam xadiidka aad waan abi qataadata waxaawxari bni rubciyin radi allahu tacala canhu can rasulilah wuxuu ka wariyay sal allah aleh ali wasalam annahu rasuulka alle qaama fiihim waa dhex istaagay fadakara wuxuu u sheegay lahum ayaga ana aljihaada jihaadka fii sabiililah lagu jihaado iyo waliimaana iimaanka oo bilahi alla la rumeeya afdal lacmaal camal la sameey kan ugu faqaama rajulnibaa markaa istaagay oo faqala wuxuu ya rasuulahyow ara'ayta bal ka waran in qutiltu haddii liigu dila fii sabiili illaahi tukafaru ma liiga dhaafaya canii xaggayga khataayaaya gafafkayga ma liiga dhaafaya faqaala lahu rasul wuxuu yidhi nacamha in qutilta haddii lagugu dilo fii sabiili illaahi wa anta adigana saabirun aad sabarsan tahay muxtasibun ajar aad gurubsanayso o ajar aad xisaabsanayso muqbilun aad sii joodda ood gaalada xaggeed kusii jeedda hayra mudbirin aadan ka soo cararayn ood ka soo joodin janna waad gelaysaa oo dembigaad waa la dhaafaya nacam uma qaala nabigu wuxuu yidhi rasuulka sal allah aleh waslem kayfa qulta warniyo kaale see tiri hadalka atiri baliigu celi qaala wuxuu yidhi arayta nabi bal ka waran in qutiltu hadi liigu dila fii sabiili illaahi atukafaru ma la dhaafayaa anii xaggayga khatayaaya faqaala rasul wuxuu yidhi nacam ha waa la dhaafaya wa anta adigana saabirun aad sabarsan tahay muxtasibun ajir aad xisaabsanaysa muqbilun aad sii jooda hayra mudbirin aadan soo jeedana soo cararaynin ila dayn dayn mooyane dayn ma oyane faina jibriila jibriil calayhi salaam qaala lii dalika arrinkaas ayuu hadda ii sheego weyaan shahiidnimo kasta kasta mar wanaag kasta la imaam haddii dayn lagugu leey janna afka ma sanna ma xoolo bini biniaadanna waa kaba sii daran daynta iyada waa qof taraadi ay ahayd oo w qofkii lidalika nabigana sal allah alay waslm wuxuu dhihi jiray qofka markuu dhinto wuxuu dhihi jira lagu leeyahay ha haddii la yidhahdo salluu calaa saabikum dhihi jiray markii dambena waxaa weeyaan oo aakhir cumrihi uu joogana nabiga alai sl slam isaga ayaa dhabarka saaran jiray isaga dabarka saaran jiray qofkii mxuu aha dayn ka taga amaba ilmo iyo wax dayacma ka taga nabigu wuxuu dhihi jira alai fa calaya wa ilaya aniga dushayda ahaata xaggaygaana la soo addina weyaan qofkii maalka tagana fali waratati dadka dhexle ayaa qaadana saasuu nabigan dhihi jira sal allah aleh ali wasalam xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasul rsulka al sal allah aleh ali slm qaala nabigu wuxuu yidhi atadruuna ma garanaysaan man ilmuflisu qofka shilinlaawa shanlalaawa ma garanaysaan qofka gacmihiis dhulka ku dhaceen oo waxba aan haysanin oo gacmaha maran ma taqaanaan gacmo marnaan ninka ku dhacday ma taqaanaan qaala waxay yidhahdeen almuflisu qofka mufliska fiinaa dhexdanaga man ayaan dhahnaa laa dirhama shilin aanan la haysanin mxuaha fida ah laa dirhama dirham aan lahu isaga usama sugnayn walaa mataaca xoolo iyo alaab iyo waxban aan haysanin weeyaan matacda waa alaabta faqaala wuxuu yidhi nabigeen ina almuflisa mufliska man ina almuflisa mufliska oo min ummati ummadayda ka mid ah man weyaan yatii imaan doona yowma alqiyamati maalinta qiyaama bisalaatin buu la imaan doonaa salaad iyo wa siyaamin soom buu la imaan doonaa wa zakaatin zakuu la imaan doonaa wayatii wuu imaanayaa markuu intaad la imaaday oo garab socota waqad shatama isagoo caayay haadaa ninkanayto waqadafa qadfay oo zina iyo wax noocaas ku tuhmay ama ku sheegay haadaa kan weyaan ardagiis wax ka sheegay wasafaka daadiyey dama hada qofkan dhiiggiisa daadiyey wadaraba garaacay hada qofkanayto fayucطa kadibna waxaa la siiya hada kii hore oo maalan u caayay min xasanaatihi xasanaatisa laga siiya oo kale ama kii kaleba waa lamid oo aan mxuu ahaa kalama midgooni ahaanad loo ishaaramaha laakiin kan un waa raggi un mid ka mid a ah. fayuطa waxaa la siina hada kanayta min xasanaati baa la siinaya wahada kanayta min qabla an yaqdiya intuusan gudin ma calayhi wixii lagu lahaa oo mxuu ahaa xumaantii dhibaatan u geystay oo lagu lahaa ilaa ay dhammaanin haddii xasanaadkii u dhammaado nacam ukhida waxaa la qaadayaa min khatayaahum gafafyaalkoodii xumaantoodii laga qaadaa fa urixat calayhi kadibna asaga ayaa dusha laga saara oo lagu tuuraa uma kadibna urixa waxaa lagu turaa isna fi naari naarta alla lagu turaa ciyadan bilah rawahu muslim marka ikhwaani xuquuqda bini aadamka waa halis weyaan khatar arrinta ayada balaad ha lagu baraarugsanaado ummaddan ha lagu baraarujiyo xadiidka ad can umi salamata radi allahu tacala canha ana rasuula rasulka all sal allah aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi inamaa uni ana aniga basharun biniaadam baan ahay inamaa una ana aniga basharun biniaadam baan ahay wa inakum adinkana takhtasimuuna waa iisoo doodtagtaan ilaya xaggayga oo markaad isqabsataan adinkoo doodaysaan ad ii timaadaan oo muxuu ah na kala saar lah walacalla waxaa dhici karto bacdukum barkiin an yakuuna inuu ahdo alxana mid kaga aqoon badan bixujatihi min bacdi marka kale oo warka inuu cadaysa dadka waa kale war cadaysa ogyahay oo qofka aftahanka waxaa laga yaabaa inuu baail wata baailka uu xaqa dhigo qofkii muxuuha xaqa watay hadduusan aftahan ahayna xaqiisa muxuuha la duutiyo oo baailka isaga dusha laga saaro sooma faaqdiya kadib in aan xukuma lahu isaga binaxwi maa asmacu waxaan maqlaa wax la mid ah ku xukuma laga yaaba oo sidii aan wax u maqlay aan u faman qadaytu qofkaanu xukuma lahu isaga bixaqi ahiihi walaalkiis xaqiisa aanu xukuma fainamaa uni aqtac waxaan goyaa lahu isaga qicatan gobol ayaanu jara oo min annaar naar ayaanu jara weyaan muttafaqun calayh alxana ay aclama kaga aqoon ron marka qaadiga ay xukume iyo sheekhba ay xukume iyo kuma xalaalaynaysa weyaan lidaalika dadki dhihi jiray marka xoolaha lasoo dhaco kale inta sheekh loo keena kadibna uu sheekh xalaalay halna uu kala baxa baabkaas waxay xalaalayni ma lahan sheekhunbaa oo dadkii awsaarta iyo mxu ah balada watay ayaa shiikhun la raaci weyaan magaciisa waa la halayay xadiidka aad an cumar waxaa laga radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yihi qala wuxuu yihi sal allahu aleh lan yazaala kama zuula almuminu muminka ah fii fusxatin bannaan iyo bannaan mare waa taqanaan qofka la yidhahdaa bannaan mara maradiisa geed ma taab marka qofka muminka ah, lan yazaala kama zuula almuminu muminka ah fii fusxatin bannaan inuu mxuha ku sugan yahay meel waasic min diinihi diintiisa ugu sugan yahay inta ku tuka iskaga mxuu ahaa wahaakada cibaadadan la ima tan kale la ima xasanaadkun loo ururiyo mxuu ahaa akawntigiisa khayrka uu saa buuxsamo qur-aanku ahrinaya loo shubi salaada dukanaya wahaakada dikrigu la imaanaya istikfaaru la imaanaya mxuu aha zaku la baxaya yani wuxuu ku jira dhanku aadaba khayrun dhankii uu tallaabo qaadaba khayru ku sugan yahay weeyaan kow oo dhibaato ma qaba qofka muminkaa maa lam yusib intuusan asiibin uusan ku dhicin daman dhiig xaraaman ee xaraama ilaa uu dhiig xaaraama ka daadiyo fasiixu ku jira laakiin maalinta uu mxuu dhiig xaaraanna daadiyo qoortiisa halkaasaa lagu dhegan yahy marka imtixaan waa ciyaada billah de waa xaq bini aadam ayadna xaq bini aadam way muttafaqun calayh cafwan rawahu muslim rawahu lbuhaari miya rawahu lbuhaari cafwan xadiidka aad can khawlata binti caamir alansaariya radi allahu tacala canha wahiya ayadan imra'atu xamza xamza ibn cabdilmualib asadullaahi weyaane xamza ibn cabdmualib xaaskiisa radia allahu canhu wa canha ayadana alla ka raali noqday isaga ayadaba alla ka raali noqdee qaalat waxay tihi khawla samictu waxaan ka maqlay rasuul allahi baan ka maqlay sal allahu aleh ali waslem yaquulu rasuulkaola ina rijaalan rag oo yatakhawaduuna dabaalanayaan fii maali illahi maalka la dabaalanaya oo dhex tiimbanayaan oo iska un iskaga takrifalayaan biqayri xaqin xaq la'aan falahum waxay leeyihiin annaaru naar bay leeyihin yowma alqiyamati maalinta qiyaama rawahu lbuhari xadiidkana buhari ayaa wari maal baa loo dhiibaya uma aabayeelay marka si alla siduu rabo iskaga takrifilaya ariib wa ikhwaani fillah meel buu mas-uul ka yahay maaluu gacanta ku hayaa muslimiintii askala si alla siduu rabo marka maalkiisii qofkuu rabu siinaya qofkuu rabu diidaya jeebkuu ka buuxsanaya abreeruhu ku biilanaya intuu maraya imaarado iwuu ka dhisay dadka ayaga nabigu wuxuu yidhi alai sala slam falahum annaar meel kale boos kale looma hayo naar ahayn ciyaadan billah marka arrintayd ikhwaani aad iyo aad waa arrin aad xanuun badan baabu tacdiimi xurumaati muslimiina muslimiinta xurumaadkooda oo la weyneeya ayuu baabi wa bayaani xuquuqihim xuquuqdooda muxuu ahaa in la caddeeyo iyo washafaqati calayhim in loo dhimriyo iyo waraxmatihim loo naxariiso ayuu baabkan baab u yahay weyaan muminiinta xurumaadkooda in la ilaaliyo in waxa xuquuqdooda la ilaaliyo in loo dhimriyo in loo naxariisto intaas ayuu baabkan u baab yahay weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi dalika arrinkaasayto waman duulkii yucadim weynay xurumaat illaahi xurmooyinka alleh fa huwa iyada ayaa khayrun lahu khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa wqaala tacala alle wuxuu yidhi dalika arrinkaasaito waa ishaarahaas waman yucadim qofka weyneeya shacaa'ir allahi ilaahay calaamooyinkiisa shacaa'irtiisa fa inaha iyada min taqwa alquluubi quluubta baqitaankeeday ka mid tahay wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi raaricnabay allow janaaxaka garabkaada dhinacaad u raarici lilmuminiina muminiinta u naxariisa weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi man qatala qofka dila nafsan naf dila biayri nafsin naf la'aan naf ayna dilin darteed aan u dilin aw fasaadin fasaad la'aan muxuu ahay naf dila filardi ay fasaadinin waa inuu xaakimi qofka dilaana marka ayadoad garanaysan waan soo marnay arrinka asaga fakaannama wuxuu la tooyay qatala dilay annaasa dadka jamiican dhammaantood qof laayuu la mid yahay qofkii naf xaq la'aan u dila wuxuu la tooyay baniadamkao dhan qof laayay waan soo marnay ninkii aad ogeydeen oo ahaa qaabiil mise ninki wax dilay haabiil mise qaabiil ayib maca dalika wax riwaayada oo saxiixa oo laga haya ma lahan inuu qaabiil iyo habiil hataa la dhehi jiray labadan israa'iiliyaadka la soo ororiyay ka mid tahay iyo kutub taarikhta ku qoran lakin wax diidana ma hayno ida xadaaukum ahl kitaab fala tusadiquuhum baabkaaslamaraawaman axyaha qofkii nooleeyana fakaanamaa axyaa mid nooleeya yula tooyahay annaas dadka jamiican dhammaantood walaqad jaa'athum waxaa u timid rusulunaa adeegyaalkanaga u yimid rasuulyaalkanaga bilbayinaati caddanyaala uli yimaadeen uma intaa kadib ina kaiiran in badan oo minhum ayaga ka mida bacda dalik arrinkaa kadib fi lardi arlada dhexdeeda ay lamusrifuuna kuxadgudbayaan weeyaan xadiidka an abi muusa waxaa la weri qala wuxu yhi abu muusa qala rasul lah wuxuu yidhi sal allah aleh ali waslm almuuminu qofka muminka lilmumin qofka hore mumin kal bunyaani dhis ayuu u yahay weyaan yashudu wuu xoojiyaa bacduhu barkiis bacdan bar kaleu xoojiya dhista marka saa laiskuga qabto waad garanaysaa caadiga weliba geedaha markay tahay washabaka nabiga wuxuu muxua isdhexgeliyey bayna asaabici fariisu saa isu dhexgeli weyaan saasuu nabiga isu dhexgeli calayhi salaatu wasalaam mutafaq calayhi xadiidka aad wacanhu abi muusa waxaa laga wari qala wuxuu yidhi abu muusa qaala rasul rsulka ale wuxuu yidhi sala allah aleh ali wasalam man mara qofkii soo mara fii shayin shay oo min masaajidina masaajidanaga qofkii soo dhex mara aw aswaaqina suuqyaalkanaga soo dhex mara wa macahu maciisana u ahaaday uu wato weeyaane nablun leebab uu wato falyumsik ha qabta aw liyaqbid ha qabta calaa nisaaliha caaradeeda iyo afkeeda hore ha qabta weeyaan bikafihi ku qabto an yusiiba lianlaa yusiiba inuusan asiiban darteed axadan qof oo min almuslimiina muslimiinta ka mida minha xaggeeda shayun shay uusan ka asiibin shayin biayin shay uusan ku asiibin weyaan inuusan intaadun iska soo qaadata mxuu ahaa leebabaad gacanta kusoo qaadka dib aad la laafiota intaad saad la laafiyooni qof muslim hadii aad marka wadnaha dala ka ka warran marka waa khatar nabigu wuxu le alai sl slam qofka marka wax wato oo mxu hub wato hubka asaga marka masaajida iyo suuqyada la soo mara waxba afkaa qabta weyan waxaa la toa qofka haddii muxuu aha qori uu watoo kale qoriga asaga marka ammaankiisa inuu xiro uusan dadku uusan dilin wa ama bastoolaad noqoto ama qori ha noqoto wakadalika qofkii baangad wata baangadahan iska bannaano somalkina saada loola laafyoodo boqonkaay dadka jiri karaan waa in ayna loo sameeyo gal seefafka waad arki jirteen mxuwaadna taqaanaan waxaa la geliya gal la geliya waxa loo gelina waxaa weyaan waxaa ugu muhiimsan in qofku watay iyo cidda uu ku dhex yahay mxuu aha ku asiiman weyaan marka intaana qof mumin in la dhibo ayaa la diidaya diidayain loo naxariisto muminiintii waxaa la diidaya qof muminiintii in waxaw xurumaadkooda la dhowro dhiigoodii iyo naftoodii la ilaaliyo weyaan xadiidka muttafaqun caleyh xadiidka aad wacan nucmaan ibn bashiirin radi allahu tacala anhu qal wuxuu yihi nucmaan qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allah aleh ali wasalam mathalu lmu'miniina mu'miniinta tusaalahooda fii tawaadihim isjaceylkooda iyo wa taraaxumihim isnaxariisashadooda iyo wa tacatufihim isudhimrantooda mahalu ljasadi jir ayuu la tooyahay weye mathalu ljasad ida ishtakaa hadduu sheegta minhu jirka cudwun ximin tadaaca waxaa isu yeertay lahu ximinta ayadoo xanuunsatay saa'iru ljasad jirkii inta kale soo hartay bisahari soojoodka iyo walxuma qannadii isugu yeertaan weyaan haddii ximinta ayada ay mxuu meel laga qabto intii kale hurda lama hay dhagaa ku xanuuntay ma laga yaaba indhihiina iska hurdaan may suuragal maaha muminiinta waa saas marka haduu qof dhibaysan yahay haduu qof muxuu xanuunsan yahay haduu qof muxuu ahaa xiran yahay haakada inay saas iskugu naxaan nin walba tabartiisa ninkii lacag ku bixin kara oo wixii muxuu wax ka qaban kara ninkii booqan kara ninkii waxaa weeyaan af wax ugu qaban kara ninka shafaaca u samayn kara wamaa ilaa dalika marka muminiinta daa'iman waa kaljasad alwaaxid horumarka qofka muuminka ah waa inuu qofku ku farxa hoosu dhiciisana waa inuu ka xanuunsado dhibka soo gaar waa inuu ka xanuunsado wanaagga u helayna uu muxuu ilaahay ku mahaday ood ku farxa ood ugu tahniyadaya saas weeyaan marka mathalu mumina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacatufihim kama mathalu jasad ida ishtaka minhu cudwun tadaaca lahu sa'ir jasad bisahri wlxuma haddii arrintaa ay jirto ikhwani filah ka warrama maanta muslimiinta maxay ahan lahayn intaas haddii re nairobi bas laga helo in kale maa inta nairobi ku suganoo muslimiinta haddii intaa laga helo ka warrama intee la gaari lahayd umaynaysaa qof baahan lama arkin xaqiiqatan qof magan allah waad aragteen maskiidka markaad ka baxaysaan wadnaha ku dilaaca caloosha ku xanuuni wax meeshan ka yara waad aragteen xaqiiqatan aroortii bacda salaat alfajri oo adiga aad firaash iyo meel qabow badan meel wanaag badan aad ka soo kacday ayaa waxaa weyaan ay halka fadhiyaan roobkaas ku da'o ay marka walaalayaaloyay leeyihiin dadka qaarna waxaa akauntiyadooda mxuu ahaa aaddaca qurmay in saxa tacbiir oo lacagta meel la marka waa ibsi imtixaan sooma fii tawaadim wa tacaufihim haddii ay jir lahayd runtii ma dhacdeen arintayada xaqiiqada noocaas wa nacam allah akbar xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi qabala nabi nabigu wuxuu dhunkaday alxasan ibnu cali ayuu dhunkaday wa cindahu waxaa nabiga ag joogay alaqra ibnu xaabis waa raggii boqolka geel la siin jiray maalinta xunayn raggii nin ka mid waa faqaal aqra wuxuu yidhi waa ninkii usoo geli jiray middi kale alxur ahaa ninkii kale waa kaas faqaal aqra wuxuu yidhi ina lii waxaa ii sugnaatay cashratan toban ayaa ii sugnaatay min alwaladi ilmaha ii sugnaatay fanadara waxaa fiiriyey ilayhi isagii rasuululahi baa fiiriyey sal sl aqrac ayaa la fiiriyey faqala wuxuu yidhi man laa yarxam qofkii ana naxariisanin laa yurxam looma naxariisanayo weyaan muttafaqun caleyh marka nabiga canuga uu dhunkanayay naxariis ayuu markuu dhunkanayay sal allah aleh ali wasalam xadiidka aad wacan caaishata waxaa lagu radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri ummi lmu'miniin qadima naasun dad baa soo galeen oo min alcarabi reer baadiya calaa rasulilah baa u yimaadeen faqaaluu waxay yidhahdeen atuqabiluuna miyaad dhunkanaysaan sibyaanakum carruurtiina miyaad dhunkanaysaan waa la yaaban yihiin inay carruurta la dhunkada faqaala nabig wuxuu yidhi nacamha qaala waxay dhaheen annaga wallaahi baan ku dhaarnay maanu qabiil ma waxaan ka dhunkayna ilmo oon kitaab qur-aana malah la sheegi jirayo muxuu ahaa islaan gabar yaroo muxuu wax taqaaniyo nin iska on raggii duurashaas ka imaadaya oo xoogoo shilimaatayna isguursaday oo kadibna gabadhi way dhunkatay ninka muxuu yidhi marka amay cuni rabtaa marka waa iska baab kale moogta gabar oo cagsiga ahna iyadna waxaa la sheegay inay tiri ma qur kitaab qur-aan alla marka baabkaas waa baab alacraab warka waa isleenahay oo annaga iyo dadkaas isku baaban waad garanaysaan nacam laakina annaga wallahi baan ku dhaarnaya maa nuqabilo ma dhunkana faqala rasul lah wuxuu yidhi sal aw amliku maxaan kuu qaban karaa aw amliku maxaan milkin karaa inka waxaan kuu milkin karaa weeyaan maxaan qaban karaa aniga maxaan kula qaban karaa maxaan kuu tari karaa in kaana hadduu yahay allahu alla weyne nazaca hadduu min quluubikum quluubtiinna maxaan idiin qaban karaa tabcan biljamci weeyaan nazaca hadduu ka siibay min quluubikum quluubtiina araxmata naxariis haddii qalbigiin laga bixiyo bannaanka lagu tuuray maxaan idiin tari karaa marka oo naxariis laawalyaalatiin marka waa macnaheeda nabiga saas wurjia sal allah aleh ali wslam muttafaqun caleyh xadiidka laba boqol labaatan iyo toddobaad وcan jrيr بn cbdالlahi waxaa laga wari qala wuxuu yidhi qala rasul lah wuxuu yidhi sal اllah alيه ali wslam man laa yarxam الnaas dadka qofkaan u naxariisanin laa yarxamhu اllah lana uma naxariisa muttafaqun calayh naas baa la yidhi marka miskiin gaal oo halkaa fadhiyo magan allayla in loo naxariista waa aygiya in loo naxariista ay tahay marka annaas baa layidhi waa caam ismu jinsigaas marka wuxuu ku dhacaya almuslimu walkaafiru lakiin qof muslimkaa kusii xaqnimo badan laa shaka walaa rayb nacam qofka gaalka hadduu mu'alafatu quluub yahay asna wuu ka sii dhowaan badan yahay gaalka kaleo caadiga ah xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabi ana rasul rasulka all sal allahu aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi idaa salla axadukum midkiin hadduu dujiya linaasi dadka falyukhafifa fududeeyo fa ina fiihim dadka waxaa ku dhex sugnaaday addaciifa qof tabar daran qof xanuunsan iyo wlkabiira qof daweyn waidaa salla hadduu tukada axadukum midkiin linafsi nafsi u tukadana falyutawil ha dheeray maashaa intuu doono muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin wadalxaajati qof dan lahna dadkuu ku jira weeyaan marka gaabida salaada la gaabina oo muxuu ahay waxay la mid tahay ama ay mxuah macnaheeda wuxuu yahay raxmadii wa haddii salaada la dheereeyo oo mxuah dadka la daaliyana macnaheeda waxay tahay naxariistii ayaa la dhinac maray weyaan saasuu nabigu uri jeeda sal allahu aleh ali marka xataa salaaddii oo afdal lcibaadaat ah ayaa waxaa la rabaa dadka in loogu dhex naxariisto nacam xadiidka xadiidka laba iyo labaatan iyo sagaalaad waan caaishata radi allahu anha qaalat waxay tiri um lmuminiin in kaana wuxuu ahaa rasuulka rasuulka alle sal allahu aleh ali wasalam laa yadacu alcamal camal buu oo wanaagah alla looga dhowaado ayuu ka wa huwa isagan yuxibu isagoo jecel an yacmala bihi inuu ka camal falo asagoo jecel ayuu nabiga iska dhaafi jiray dhaafaya marka khashyata an yucmala khashyata an yacmala bihi nnaas dadka inay ku camal falaan oy asaga qabtaan isagoo ka baqaa oo kadibna fa yufrada lagu farad yeela calayhim dushooda lagu farad yeela isagoo kabaqa ayuu nabiga camal ugu tegi jiray waxaa ka mid ah salaat ataraawix muttafaqun calayh xadiidka aad waanha caaisha waxaa la weri qaalat waxay mmuminiinwuxuu umm nabiga u diidaynahahum nabi nabiga wuxuu diiday sal allahu aleh ali wasalam can ilwisaali inay isku xiriiriyaan oo maanta ay soonaayeen caawa aynan mxuu ahaay waxba cunin kadibna berri ay ku soomaan saas nabigu u diidi jiray saxaabada nabiga sal allahu aleh ali wasalam lahum wuxuu u diidi jiray raxmatan lahum naxariis naxariisana u diidi nabiga alei slat slam faqaalu waxay innaka adigana tawaasilu adigaba waad xiriirisaa oo habeenkii maalinta isku dartaa oo saasaad wadaa waasid annaga maxaad noogu diidaysaa qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam aniga lastu ma ka hayatikum adinkoo hayadiinoo kale maahi sidiinoo kale ma ahi innii aniga abiitu waan baryaa yuciminii iyadoo iyu quudiya rabbii rabbigay wayusqinii uu waraabiyo muttafaqun calayh imaamka marka uu fasiray wuxuu leey macnaahu yujcalu waxaa la fiya aniga waxaa lidhex yeelaa oo aniga rabbi isiiya quwata man qof mxuuaha quwadiisa ayaa la siiyaa akala cunay wa shariba cabe awoodaas ayaad ilahay siiya subxana wa tacala saasuu nabigu ulijeeda ee ma ahan in habeenkii cuno lagu daldala maahan macnaheeda saasuu sheekh ku fasiray caleyh raxmat ullah xadiidka aad وan abi qatاadaةa wxa la weri alxariث bn rubciyi radي الlah anهu qal qala rasul rasulka wuxuu yidhi sal اllah عlيه alي wslam caawan fakanayna ma taqaanaan xadiista gadaal laga yara martay marka inta aan haysana meesha lagu ordi kara inaan fakana waa qasab sooma marka xadiis ay dheeraadana dee socod ma lagu halis qabani marka caawa waa lagu fakan doonaa marka haloo dulqaatay ilaa kontonka inaan kusinsudaynaa insha allah tacala haddii aadaanka usan naga soo gelin imaamka duusan meesha soo istaagin xadiidka aad an abi qataadata alxaari bni rubciyin qaala wuxuu yii radi alahu anhu qala wuxuu yidhi qala rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam innii aniga la aqoom waan istaagaa ila salaad salaadaan u istaagaa wa uriidu waxaan doonaya an utawila inaan dheerayo fiiha salaad inaan dheerayo oo faasmaca waxaan maqlaa bukaa asabiyi canuga yar oo hindiisaan maqlaya fatajawaz waxaan gaabina fi salaati salaadayda karaahiyata an nicitaan aan nacaya an ashuqa inaan dhiba calaa ummi hooyadiis rawahu lbuhari bawel xadiikana xadidka aad wacan jundub bn cabdilahi radi allah canhu qala wuxu yidhi jundub qala rasul lahi rasulka wuxuu yidhi sal allah alيه ali wasalam man sallaa qofka dukada salaata subx salaada subax fahuwa qofka asaga fii dimat illaahi maganta alla ayuu ku jiraa weyaan falaa yaطlubannakum yuusan idin dalbin allahu alla weyne fii dimatihi magantiisa bishayin shay usiin ka dalbin oo magan alla wax ku jira u dhowaanina qof ah, magan alla ku jira far u qaadina kadibna ilahay baa idin dalbi doona ilahay baa meel idin saari doona weyn khatar baa laidin gelinaya iska ilaaliya fa innahu maxaa man yatlubu qofkuu rabbi dalba min dimmatihi dimadiisa man yatlubu qofkuu dalba min dimmatihi magantiisa bishayin shay yudriku alla wuu uma intaa kadibna yakubuhu wuu ku tuuraya calaa wajhi wji wji ayuu ugu tuurayaa fii naari jahanama jahanama nartada ugu tuuraya qof salaada fajar dukaday aad maalkiisii naftiisii ordigiisa dhibta soomahan ilaahay subxana wa tacala kama baxsanaysa qofkaas magan allaad ku jira kadibna waxaa weya ku qabanayaa kamana fakanaysa naartu kugu tuuraya ciyadan billah waa khatar marka qofka muminiinta marka in layska dhawro oo layska ilaaliyo la xaq dhawro dhan walban lagu dhawro waa shay aan laga maarmayn ikhwani filah qofka aakhara iyo raba rawahu muslim xadiidka aad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sal allah alay waslam qaal nabigan wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka akhulmuslimi qofka muslimka ayuu walaal u yahay laa yadlimhu ma dulmiya walaa yuslimhu ma dhiibo oo cadow ma dhiibo weeyaan man kaana qofka ada fii xaajati akhiihi walaalkiis dantiisa u taagan kaana allah alla wuxuu ada fii xaajatihi xaajadiisa dantiisa u taagnaada allah subxana wa tacala ayaa u fuliya xaajadiisii waman faraja qof ka fayda can muslimin qof muslima kurbatan kurba faraj allahu canhu alla korbatan korba oo min korabi ywma alqiyaamati maalinta qiyama korbooyinkeeda ka mid ah satara qofka asturo musliman qof muslim satarahu llahu allaba asturo yowma alqiyamati maalinta qiyaama dembigeena intuu leegi ood iyo waxaan la koobi karin marka qof mumin oo xumaan ku dhacay inaad ceeb qariso ceeb asturto arrinta ayada waxay sabab ugu noqonaysaa maalinta qiyama korbooyinkan tirada badan in aadan muxuan laga asturo weeyaan allahuma astur cuyuubana wastur cawraatina an abi hurara radi alahu anhu qa yhi sal lah l wsm almuslimu qofka muslimka ahu lmuslim weyaan laa yahuunu ma khiyaamo muslim waa walaalka naftaadii aad khiyaama waa ka nafsika siaad u khiyaamaysaa laa yahuunu ma khiyaamo walaa yakdibuhu ma beeniyo beenna uma sheego mana ku beeniy warkuu sheega beenna uma sheega weyaan walaa yakhdulhu ma hoojiyo oo qof in loo gargaar baahan garabkiisa kama baxa weyaan kullu lmuslimi qof kastoo muslima ah, muslim qof kaloo muslimka xaraamun waxaa xaraamka cirduhu sharaftiisa iyo nasabadiisa iyo wamaalahu maalkiisa wadamuhu dhiiggiisa ayaa xaaraamka ah weyaan attaqwa cabsida haahunaa halkaasay ahaatay weyaan oo nabiga saasuu ishaaray alai slat slam qalbiga ayuu saa u taabtay sidii ay riwaayaad kala caddeeyeen bixasabi imri'in qof waxaa ku filan min ashari shar ugu filan an yaxqira inuu muxuu ahay liido ahaahu walaalkiisa almuslima muslimka inuu liido oo waa mxuuaha liidanaan ku tilmaamo u arka inuu ka khayr badan yahay safkor aad ku jirtaa amaba mxuu ahlu cibaada tahay kaas bannaanka taaganoo dunuubta ku dhaca xataa sigaarka caba inaad xaqirto tiro kan khayr ma lahan khayr inaad tidhahdo intaasa sharka ku filan waxaa laga yaaba kaas inuu janno galaadna manaarta lagugu tuuro ciyaadan oo camalkaada dhanba ummad kale ad u shaqaynayso waad dukani waad samayni laakiin muslimiintii aan kaa badbaadayni ama maalka amaba carabkaada amaba gacantaada amaba mxuu ahaay qalbigaada xataa qulubta muminiinta in wax looga haayo oo qalbiqabasho eh, badan muminiinta looga hayo qalbiga wax looga haayo dhibkooday ka midta dhibkooday ka ku dhibaysaa walaa shak rwahu tirmidi ba wari qal wuxu yhi imam tirmidi xadiiun xasan weyaan imaam nawi imaam albanina xadiiku wuxu yhi wa xadiidka aad afwan canhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal allah alay ali slam laa taxaasadu ha isxasdinay walaa tanaajasu ha isfullisinay tanaajusku waxaa weyaan badeeca halkan la keenaya kam iyo sir kam iyo guul aad uma yaqaanaan ragga yaryararmayna suuqyada saasaa la samayn jiray rag baa inta muxuu istaaga nin baa istaagi neefka halkaana la dhigi kadibna waxaad leey kam yasiir kam iyo gul kam yasiir kam iyo gultaas waxay u haystaan soomaalida inuu yahay af soomaali laakiin kam yasiiru kam yasiiru qiimatuhu wakam yaquulu adna maxaad dhahaysaa xoolahan qiimnoqonaya markaasuu le boqol shilin markaasuu le haye boqol kale laba boqol saanaadada marna way soo dhawaatay suuqyada waad garanaysaan mayna ragga suuqleyda waa yaqaanaan naadada ayada marka waxaa waaye uu kadibna markuu qofka boqol yidhaahdo inuu wax gatama rabo wuxuu leeya laba saasuu leeyahay isaga wuxuu rabaa dadkan kalin uu ka kadiyo weliba waxaa laga inuu si fiican soo labisto oo nin taajir oo dhaqaalo badan haysta oo oday inuu iska soo dhigaa laga yaaba kadibna ay yidhahdaan war ninkan waa nin suuqa yaqaanee waxaad ugu dara adna ku dar oo masaakiinta maxuu bahalka aad aqoonin qiimihii shanta boqol joog dhowr kun ay ku gaarto sooma taas ayaa tanaajus kale yidhahda najas oon la ogoleen weyaan waa xaaraam khatar wa walaa tabaaqadu ha isu caroonayn weyaan oo ha iska caraysiinina walaa tadabaru ha isu duburjoodinin oo markaa isku xanaaqdaan inaad kala jeesataan nin walba ninka dhan dhaqaaqa ha samaynin walaa yabic yuusan iibinin bacdakum barkiin calaa bayci bacdin qof walaalkiina beec u gatay oo labada qof ay isu xisheen ooy yacni taqriiban arrinta ay dhammaatay arrintii waa dhammaatay labada qof waa isfahmeen way dhammaysteen ama waaba kala gateenba inaad marka soo dhex gasho oo tirado wax ka badanaan kugu siinaya amaba ninkan intuu kaagada in ka yaran kaagadaya aad tirahdo taas waatan la diida laakiin middan musaawamada ahoo ka miisir ka migultaasa aad kun yidhahdo laba kun tiraahdo ood kii kale la soo boodo taa wax ma ahan walaa yabic bacdukum calaa bici bacdinna soo ma gelaysa walaa tanaajisuuna soo adigana badeecad waa rabtaa isna wuu rabaa miskiinka xoolaha watana eh, ragga isfuliisa dambaa ugu jira miskiinkaas marka baabkaas baab dhib ku sugan ma ahan weeyaan taas soo ma wakunuu waxaad haataan cibaad allah addoommaha allow ikhwaana walaal ahaada almuslimu qofka muslimka ahu lmuslimu qofka hlo muslimka ah walaalkii weeyaan laa yadlimu ma dulmiya walaa yaxqiru ma xaqira walaa yakhduluhu garabkiisa kama baxo ma hoojiyo attaqwa cabsidan haahuna wayushiiru wuu ishaaraya nabiga ilaa sadri cabadkiisa alaa maraat saddex jeer buu nabiga ishaaray attaqwa hahuna attaqwa hahuna attaqwa hahuna bixasabi imri'in qof waxa ku filan min ashari shar waxa ugu filan an yaxqira inuu xaqira akhaa walaalkiisa almuslima muslimka inuu xaqira kaga filan weeyaan kullu lmuslimi muslim la arko cala almuslimi qof kaloo muslimka xaraam waxaa xaraamka damahu dhiiggiisa iyo wamaaluhu maalkiisa iyo wacarduhu nasabkiisa iyo nasabadiisa iyo sharaftiisa rawahu muslim annajsu an yaziida inuu qofka biiriyo weyaan fii amani silcatin badeeca lacagteed inuu biiriyo yunaada la dhawaaqaya oo la naadina calayha iyada fi suuqi suuq iyo wanaxwi wixii la mid ah. raqbata raqba iyo muxuu ahay doonitaana lahu isaga ay u sugneen weyaan fii shiraa'iha inuu iyada gato bal yaqsid wuxuu qasdaya an yaqura inuu kediyo hayrahu qofka asaga aanan ahayn qayrkiis inuu kediya ayuu rabaa waad ku kadsooma dadka wa hada kanayt xaraamun waa xaraam weyaan watadaaburun an yucrida inuu joosto can linsaani qofka wayahjurahu uu ka haajiro weeyaan wayajcalahu ka yeelo kashay ladii shay oo wara'a dahrihi dhabarkiisa haday waduburi gadaal ka jira weyaan inuu saas yidhahdo waa tafsiirku muxuu aha macaanidii xadiidka aad waan anas ibn malik radi allahu canhu an nabinabi wuxuu ka wari sal allahu aleh waslam qaal nabigan wuxuu laa yuuminu ma rumay axadukum midkiin xataa yuxuba ilaa uu kala jeclaada liakhihi walaalkiis muslimka maa yuxibu wuxuu jecli nafsihi naftiisa naftaada maxaad la jecesha maal cilmi magac wma ila dali inta muslimiinta la jeclaaw mana jeclaanta aad muslimiinta la jeclaatana maalkaa ma yaraynayso mansib kaama yaraynayso cilmi kaama yaraynayso magac kaama yaraynayso way kuu biiran weliba haddii aad ugu ducaysana waxaa weyaan walaka milu malagayaaba muxuu ahaa ducadiisaa kuu taagan marka waxaa runtii la yaabla qofka wuxuu ilaahay qaybi subxana watacala adduunka waxaa ugu caqli xun bini aadamka alxaasidu qofka xaasiidka qofka xaasiidka ah yaakulu alxasanaat kama taakulu naar alxatab sooma waxaad bale ku noqday ilaahay baa wax qaybiyey marka waa muxaad lilahi casa wajal ilaahayow ma adan fahmin ninkan inaad waxaansiisama qofkan kuma haboon arrintaas ilahay buu la murmaya alxaasidhadii ariqatuhu waa masaa'ibu marka qofka muminka baabka isaga inuu muxuu ahaa tirtiro ood weligiis damba muxuu ahaa lagu arkin ayaa waajib wey ikhwani filah baabka isagaan aad nafta loola jihaado xasadka waxaa kaaga filan qofka adduunka ugu nacabka xasadka dawadiisa culimadu waxay yidhahdaan ama dad akhyaar waxay yidhahdaan waxaa ugu fiican adduunkaad ugu nacabta muminiinta qofkaad ugu nacabta waa ninka hebel waa midku dulmiyey waa midibkuu geystay ayaan inaad ka raysmarabta xasadna meel aad kaa mara salaada markaad ka baxd kii asagaba ducaynun kii adugu nicmaad u ducaynaysa ilaahu jannasi ilaahu maalkiisa badi ilaahay xumaan ka qaba shaydaan marka bala oo dhan a iskugu tagaysa markii aad kii ugu necbaad u ducaysa muslimiinta intii kale ood marka akhyaarta ahay is jeclaadeen xagay ku joogayaan marka kii aad ugu necbaad u ducaynaysaan marka waxaa weyaan waa debiga mise waxaa la yidhi weysha gawrac may ahayd mise weysha dad waxay leeyiin weyshaa la gowracaya oo weysha bogta lama gowraca maxaa yeelay inay badatay waxbaa laga rabaa kadibna haddiiba weyn la gowrac dibi mahawla u taal qolyaa saas ku fasiran qaarna waxay leeyiin debiga gowrac weysha ku saasaana badan oo dadku waxay dhahaan debiga gowrac weysha ku caalqaadatay marka calcumuum waa saas weyan haddii aad kii aad ugu necmeed adduunka oo muslimka aad u ducaysa kii marka aad jeclayd ama kii aad waxba inka dhexaynin ka warran marka xaqiiqa ikhwaani waxyaaba waxaa jira yar oo kooban ood rabbi ilaahi subxana wa tacala wax badan marka macaaqidaas ha la ogaada cilmiga horena u sheegnay cilmiga wuxuu le uu ka guntamo oo haddii la furo markiiba aad kudhex dhacaysa cilmiga ood ku dabaalanaysa oo kooban ood ilahay qofku waafajiyay kadalika cibaadada iyo jannadana waa saasoo kale macaaqid meele yaroo laga fura leeda hadda masaladaas oo kale xasad iyo xiqdi iyo urkuhayn iyo balaayadaas waxaa kaaga filan qofka adiguna abtu duceey wabilahi towfiiq war kaloo ku dhima ma lahaba xadiidka anhu eh, waxaa la wari anas bn malik radi allahu anhu qala wuxu yidhi qala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sala allah aleh ali wasalam unsuru gargaar akhaaka walaalka aaliman aalim hadduu yahu madluuman ama la dulmiyey hadduu aalim yahay inuu gargaar hadduu madluum yahay inuu gargaar annaga taas toosaan ugu dhaqana waa taqanan annaga taas saas toosaan ugu dhaqannaa oo sideeda ah qofka walaalka haddii aad gardaran sameeyana loo gargaari oo muxuuha tolkia dhexgalaya khalafaka soo joosanaya haddii aad gardaro asaga wax laga gardaranayaan iyadoo de waaba tii lisfaray sooma kow rajul nin baa wuxuu yidhi yaa rasuullahyow ansuruhu waan u gargaarayaa idaa kaana madluuman hadduu nin madluumaho la dulmiyey yahay ansuru ida kaana maluuman ara'ayta bal ka waran in kaana haduu yahay aaliman qof ulmila haduu yahay oo gardaraal haduu yahay kayfa ansuru seena u gargaaraya qaal wuxuu yidhi taxjuzu waxaad ka reebaysaa ood ka mancinaysaa aw tamnacu waad ka reebaysaa min aulmi ulmiga faina dalika arrinka asaga nasruhu gargaarkiisa weyaan haddii aad ulmi gala adduunna waa beelay aakhiran inta hadda allaallada oo meelaha taalla oo belada ay ku dhacday cuquubada ay ku dhacday wax aan u qabsamayn la adduun wala diin ay u qabsamayn soo maad arkin oo ah barasho haddii loo jeesto aan aadi karin haddii uma dexgalaan aan laba maalin la joogi karin haddii aynaa guursadaan mxu ah, markiiba ay kala fakanayaan baladaas mataqaana ulmi ama ka gala waalidkii ama ka gala qof muslima ulmi ayuu geystay inkaaru qaba sama maqli somalida inay dhahaan inkaaru qaba waa dulmino waa aalim wa wax kale maaha qofka isagaa marka waxaa weyaan haddii aad ka qabato marka waa gargaarkiisi ilan maxaa yeele adduunku beel aakhirana waxaa laga yaba inu naar geli lahaa marka saas weeyaan xadiidka an abi hurayrata radi allahu tacala anhu waxaa la weri ana rasula rasulka sal allah aleh ali wasalam qaala wuxuu yidhi xaqu lmuslimi qofka muslimka cala lmuslimi hamsun waa shan weeyaan shan ayuu qofka kaloo muslimka ku leeyahay raddu salaami si kasta u necbaaw haddii aad ku salaam inaad salaamto ida laqiita fasalimi calayhina waa jirta idna oo haddii aad la kulantay inaad muxuu aad salaamto xaq liskule waa waa isdiidannahay iyo manhaj aan inaad salaamta ka radiso waajibat xaqaad kugu leewa adiga inaad salaamtana xaqa aad kugu leewayaan wakadalika nacam nacam wciyaadaة اlmariidi qofka buka oo la booqdo iyo watabacu janaa'izi qof mxuu aha janaazada oo la raaca maydka waijaabat dacwat hadduu ku oo la ajiibo haddii munkar meesha uusan oolin iyo watashmiit alcaaطis qofka hindishooda oo la faraxgeliyo oo mxuu aha yarxamuka اllah la yihahdo mutafaq calayh wa fii riwaayatin lmuslim riwaayo imaam muslim uu leeya ku sugnaa xaqu lmuslimi qofka muslimka xaqiisa cala almuslimi qofka muslimka sittun lix weeyaan idaa laqaytahu haddii la kulanta fasallim calayhi salaam weeyaan waida dacaka hadduu kuu yeeran faajibhu ajiib weeyaan waida istansaxaka hadduu nasiixa kaa dalbana fansax lahu u naseexay weeyaan oo sida dhubta u sheeg hamarin habaabinin waidaa catas hadduu hindishoodana faxamid allah allo kadibna uu muxuu ahay mahadiyo fashamidhu faraxgeli weeyaan oo yarxamuka allahu dhah waidaa marida hadduu xanuunsanada facudhu booqo weyan waidaa maata hadduu dhintana fatabichu janaasadiis raaca weeyaan xadiid kale an abi imaarata abi cimaara waxaa laga wariy albara bn caazib radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abi cimaara mxua ninka la yidha albara bn caazib amaranaa wuxuu na faray rasul rsulka all sal allahu aleh ali wasalam bisabcin todobu na faray wanhana wuxuu naga reebay can sabcin todobu naga reebay amaranaa wuxuuna faray nabigeena biciyaadati lmariid qofka buko inaan booqanno iyo watibaac ljanaazati janaazada inaan raacno iyo watashmiit alcatisi qofkiin dishoodo oon farax gelayno iyo wabraari muqsimi qofka dhaarto oo annaga muxuu ahaa eh, eh, nagu dhaarto in loo baari nanfara muxuu ku dhaaranayaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye waad iraacaysaa waxaad iraacaysaa mxuu ahaa shagshanwan ama shakshan tiri shagsantriyaad iraacaysaa ilaahay baan ku dhaartay qofka haddii aad mxuu ahaa dhaarto adiga inaad mxu waad la qabanaysa kugu dhaarto ama wax fula inaad samaynayso ama qof hebel aad mxuu aha iskhilaafsanayden wallaahi baan ku dhaartay hebel waad la heshiini ood la heshiini aad mxuu ahaa aad ku dhaartay arrinta ayada marka qofka haddii aad yeeli weyd arrinta ayadahay dembiga ku dhacaya kafaara laga rabi dembi aad gelinaysaa marka xaqaad kugu leehay waxa ka ah hadii marba aad ku dhaarto shayga aad kugu dhaartin dembiguusan ahayn inaad u baarinimo fasho oo dembigaad ku ridin weeyaan saas ayadna xaqaad kugu leehay ka tahay nacam waibraar almuqsimi qofka dhaarto oo mxuu aha loo baarinimofalo iyo wanasr ilmadluumi qofka mxuu aha la dulmiyey oo loo gargaaray waijaabatu daaci qofka yeero oo mxuu ah la ajiibo qofka ku yeero la ajiibo wa ifshaai salaami salaamta oo la faafiya wanahaana nabigu wuxuu naga reebay an khawaatim faraatiyaal aw tahatumi inaan faraati ka dhigano bidahabi dahabka aan faraatiyaysano faraat ka dhigana ayuu nabiga mxuu noo diiday waan shurbin cabitaan lacaba bilfidati fida wax lagu cabo waal fida wax lagu cabana diiday wuu noo diiday nabiga wa can mayaatiri koorka ama kooraha e, alxumur ee casaanka ahna waa noola diiday kooraha xumarka waxa wey waa noo imaan doonta sheekha fasiri doona neefka rukuubka amaba geela ha noqdo amaba faraska ha noqdo bahal korsiga saaran amaba mxuah rukuubka saaran oo dusha ka saaran ayaa waxaa la saari jiray xariir mara xariir ah oo gudahana lagaga buuxiyey alga amaba liif waxa la yidhahdo amaba suuf xataa la geliyey ayaa mxuah lagu samayn jiray kadibna mayaatirkaas ayaa la yihahda oo lagu fariisan jiray marka taasna maadaama xariir ay tahay xariirta waa laisu diiday oo nooca kastoo loo isticmaalaba wa cala alqisayi qisayigana waa noola diiday weyaan waa noo imaan doontaasna waa nooc xariir iyo wax kaloo isku jira weyaan kitaankaas ama algadaas isku jirta weyaan wa lubsi lxariiri xariirtii caadiga ahayd inaan xirano waa oo dharran ka dhigana walistabraqi iwadiibaaj istabraq iyo diibaajka midna waxaa weeyaan xariirta teeda adag midna xariirteeda jilacsan weyaan muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin wainshaadi daallati baadida in muxuu ahaay la haybaariyo ama la yaboohiye wanshaadu dallati eh, baadida in la yaboohoye fi sabci alawal toddobada hore nabigu wuxuu ku daray xaqa mxuu ahay waxaa ka mid a ah, nabiga waxyaabaha uu nabiga nafare waxaa ka mid a ah, baadi haddii aan aragn inaan mxuu ahaa aan yaboohinno toddobada hore lagu dara weeyaan nacam almayaahiru biyaain muanaatin ya mxuu ahay laba dhibcood hoos laga saaray qabla alalifi oo alifta ka horraysa iyo wathaain thaw mualaatin saddex dhibcood dusha laga saaray bacdahaa gadaasheeda ahaatay wahiya aydan jamcu may aratin weyaan wahiya shayun waa shay oo yutakhadu la yeesho min xariirin xariir laga sameeyo wayuxshaa lagu buuxiyo qunan suuf lagu buuxiyo aw hayrahu algey wax lamid lagu buuxiyo weyaan wayujcala kadib in la yeelo fi surji kooraha maxuah lagu fadhiisto lasaara weyaan wa kuuri albaciiri io kooraha mxuahalasaaartiga yujlasu calayhi aw yajlisu calayhi waxaa ku fadhiisa alraakibu qofka saaran faraska amaba neefka geela weyaan wlqisiyu bifathi qaafi qaafta la kordha bikasri siini almuhmalati almushadada wahiya iyaabun waa dhar oo tunsaju laga sameeya min xariirin iyo wa kitaanin kitaan laga sameeyo mukhtalita in laisku daray weyaan wainshaadu daalatina tacriifuha mxu yaboohinta la yaboohiye ayaa loola jeeda weyaan baabu satri cawraati lmuslimiina muslimiinta cawradooda la suray yuu baab yahay waya wanahyi iskareebitaan layska reeba can ishaacatihaa cawrada muslimiinta in la faafiyo oo la ishaacaya oo muxuu ahay la ceebay oo la sheego ligayri daruuratin daruura la'aanna loo sheego oo loo faafiyo waxaa weeyaan iska reebitaan layska reeba ayuu baab yahay weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi ina aladiina kuwii yuxibuuna jecel an aamanuu aliinaba rumeeyey lahum ayaga waxay leeyihiin cadaabun cadaab oo aliimun mu'limun xanuujiya fidunya adduunyada ku xanuujiya walaakhirati aakhara ayay ku leeyihiin weyaan adduunya aakhara cadaab oo muxuu mulima ayuu rabbi subxana wa tacaala cadaabi doonaa weyaan xadiidka aad an abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala anhu can nabi nabigu wuxuu ka wari sal allah aleh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi laa yasturu ma asturo cabdun adoon cabdan adoon fi dunya adduunyada ila satarahu allahu ilahay ba asturay yowma alqiyamati maalinta qiyaama rawahu muslim xadiidka laba boqol iyo kow afartanaad canhu waxaa lagu abu hurayra samictu rasulah baan ka maqlay sal allah aleh ali wslam yaquul nabigoo lah kullu ummatii ummadayda dhammaanteed mucaafaa waa la cafiyey weeyaan waa dad cafisan waa dad mxuu ahay nabadgelye iyo badbaaday oo kuwa bannaanka xumaanta la soo istaaga mooyaane almujaahiruun kuwa la jahra oo bannaanka inaarkaay sigaaru cabaya tusaalahaan bannaankaasuu ku cabaya qaad cunaya bannaanku ku cunaya wamaa ila dalika xumaanu samaynaya halkaasuu la taagan yahay mujaahir baa la yidhahda weyaan ummadda kale kulli waxaa weye in adduunka lagu asturo aakharana waxau rabbi subxaana wa tacaala u astura u badan tahay laakiin dadka mujaahiriinta waa halis weyaan laakiin dadka waxaa weeyaan eh, culimada ah iyo dadka eh, ducaadda ah iyo dadka talabatu cilmiga iyo dadka khayrka loo fila iyaga haddii ay xumaanta qarsadaan dadka kale way ka khatarsan yihin waadna garanaysaa xadiidka soo marnay lidaalika waxaa weeyaan nabigana sal allahu aleh ali waslm waa ka warramay dad waxa weeyaan qur-aanka iyo qiyaamleylka iyo khayr o dhan la imaado waxaa weeyaan maca dalika halaagsamayaan oo la cadaabi doono nabig sheegey sal allahu aleh ali wasalam wuxuushi ku sheegay wuxuu kaga dhigay cilada walaakinahum ida khalow bimaxaarim illaahi intahakuuha laakiin maxaarimta ilahi xaaramayal markay la gooni noqdaan way dilacinayaan way ku dhacayaan tusaalahaana telefoonnadan mujadan telefoonnadan hadda balowdhanaa ka buuxda telefoonkan maanta qofka hadduu raba inuu xumaantii adduunka ugu xumayd inuu fiirsado soo kama buux telefoonnadan laakiin masjidka maku fiirsan kartaa qofka xumaanta iyada ma fiirsan kara maku fiirsan karaa haba ka yaabin saaxiibada dhexdooda ha ka yaabin maqaaxadaha maya laakiin qofka iimaankiisa usan muxuu ahaa wanaagsaneen markuu muxuu ahaa intuu qolkiisa gala amaba muxuu ahaa meel asaga gooni u taga ayuu aayar intuu wawadwada faduul inay wax u geysaa laga yaaba kadibna ku dhac kan kale ku dhac kan kale kusii dhac kan kale kusii dhac kadibna uu mxuu ahaa khalaas walaakinahum ida khalow bimixaarim illaah intahakuuha kadibna uu ku naargal ciyaada billah nasal allaha asalam walcaafiya nacam kullu ummatii ummadayda dhammaantood mucaafa waya ila almujaahiriina kuwa la jahra xumaanta mooyane wa ina min almujaaharati jahritaanka xumaanta lala jahra waxaa ka mid ah an yacmala rajulu qofki inuu camal fala bileyl habeenka camalan camal xun weeyaan uma intaa kadib yusbixu waa bariisa waqad satarahu allahu rabbi ayadoo uu asturay calayhi isaga fayaquul uu yidhahda yaa fulaan hebelo camiltu waxaan falay albaarixata xali kada wakada waxaas iyo waxaasan xali sameeyey waqad baata wuxuu baryay yasturu isaga uu astura rabbuhu rabbigiisu astura yuu barya weyaan wayusbixu waa bariisanaya yakshifu isagoo fayda sitra allahi asturka allaw canhu ah, xaggiisuu ka faydaa weyn ilahay baa mara saaray oo mara ku daday subaxdiina maradii iska tuuraya ciyadan billah muttafaqun calayh xadiidka laba eh, iyo afartanaad wacanhu waxaa laga wariyay abu hurayra radi allahu canhu can nabinagi wuxuu ka wariyay sal allahu alay ali wasalam qaala wuxuu yidhi idaa zanat ilamatu addoonta haddii ay zinaysato oo fatabayana aw cadada zinaha addoonta la leeyahay weeyaan zinaha zinadeed ay cadaata fajriduuha warjalda alxadda xadka ka oofiya walaa yuarib yuusan caabaynin uusan fadaaxayn calayha iyada dusheeda yuusan ku caabaynin ood ku fadaaxaynin weeyaan uma intaa kadib yaa jalda sayidka uma in zanat haddii ay zinaysata aaniyata mar labaadna falyajidlaha hajalda weyaan alxadda walaa yuharib calayha yuusan muxuu ahaa ku ceebaynin oo isku fadaaxaynin weyaan uma in zanat haddii ay zinayta aaliata mar saddexaad falyabichaa ha iibiyo walow bixablin xerag oo min shacrin mxuuaha tima laga sameeyba ha noqde wax yar ba allah ka dhiga ha iska gada wey muttafaqun caleyh atahriibu altawbiiqu ceebayn iyo fadaaxayn iyo aadayn aad u liidan weeyaan xadiidka aad anhu waxaa lagu abu hurayra qala wuxu abu hurayra utiya nabiy nabigu waxaa loo keenay sal allah alay slam birajulin qad shariba cabay alhamra shariba cabay khamran khamra cabay qaala nabigu wuxuu yidhi idribuuh oo muxuu ahay xadd alkhamriga ka oofiya qaala abu hurayra wuxuu yidhi famina waxaa naga mid ah adaaribu mid ku garaaca biyadihi gacantiis ku garaaca oo dharbaaxdi kala daala wadaaribu qof ku garaaca binaclihi kabtiisa ku tuura ayaa naga mid ahaa wadaaribu qof ku garaaca baa naga mid aha bitawbi maradiisa dhinaxda ku garaaca falama insaraf markuu muxuu ahaay soo gidoomay ninkii oo garaac laga joojiyey qaala bacdu lqowmi qowmka qaarkiisa waxay yidhahdeen akhzaaka allah allah ku hoojiye bala kugu dhacday qaala wuxuu yidhi nabigan ala sl slam laa taqul hadhihina haakada sa hadhihina laa tucinu ha u kaalmayna calayhi dushiis ashayaan shaydaanka u kaalmayna saas hadhihina allah yahdii ka dhaha aqala shay allah konun yidhaha rawahu lbuhaari intaa waa ziyaada allah yahdii kadaas xadiid kuma taala <clears throat> baabu qadaai xawaaij muslimiina muslimiinta xaajadooda laguda ayuu baab yahay weyaan iyo wanaaga ku sugan iyo khayrka ku sugan iyo ajirka laga hela iyo mxuu ahaa hawaabta ka ratimaysa weyaan qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wafcaluu warxaad fashaan alkhayra khayrka fala lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuna inaad liibaantaan weyan waqaala tacala alle wuxuu yidhi wamaa tafcalu waxaad samaysaano min khayrin fa ina allaha alla weyna bihi khayrkaas caliimun caalimun mid ogsoon weeyaan xadiidka aad an ibni cumar waxaa laga wari cabdulahi bn cumar ibn haaab radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka al sal allah alay slam qal nabigan wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimka man weyaan almuslimu qofka muslimka akhulmuslimu weyaan laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu ma dhiibo cadow ma dhiibo waman kaana qofkaada fii xaajati ahiihi walaalkiis xaajadiis iyo dantiisa kaana allah alla waxaada fii xaajatihi waman faraja qof ka fayda can muslimin qof muslim kurbatan faraja allahu ilah uu ka fayda canhu biha bisababteeda kurbatan kurba oo min kurabi yowm alqiyaama maalinta qiyama kurbooyinka ka mid ah waman satara qofka asturo muslimana satarahu allahu yowma alqiyaamati maalinta qiyama astura xadiidkani xadidkan maxay kala yihiin ya xadiidkan soo marin haddii kan maxay kala yihiin ya Ah, misku lafdiya ah? bal dib ugu noqda muttafaqun calayh waxaa loo soo arooriya xadiid isku macno ah oo isku lafda ayaa la soo arooriyaa culamada waxay soo arooriyaan lafda hal lafdi lafda ay u soo arooriyaan muxuu u sameeya arrinta waxaad u sameeya man alimaam alimaam alimaam alimaam albukhaari imaam albukhaari Eh, an abi hurara radi alahu anhu an nabig wuu ka wari sal lah aleh waslam qal nabigan wuxu yidhi man nafasa qofka fayda can muminin mumin kurbatan kurba oo min kurabi dunya adduunyada kurbadeed ka mid ah, nafas allahu canhu wuxuu ka fayda alla kurbatan kurba oo min kurabi yowmi alqiyamati maalinta qiyama kurbooyinkada ka mid ah waman satara man yasara qofka u fuday calaa mucsirin qof mxuu ahay deymaysan oo culays uu fula yasara allahu caleyh ilahi baa u fuday fi dunya adunya walakhirati akhira waman satara qofka astura musliman qof muslimana satarahu allah fi dunya walakhira ilahi addunya akhira u astura weyaan wallaahu alla weyne fii cawni cabdi adoonka kaalmadiisa ayuu ku sugnaanayaa maa kaana intuu yahay alcabdu adoonku fii cawni akhii walaalkiis kaalmadiisa waman salaka qofkii eh, mara ariiqan jid oo yaltamisu ku dalba fiihi ariiqaas cilman cilmi sahla allahu alla uu sahla lahu isaga bihi sababtiisa ariiqan ariiqo iljannat jannada uu maro ugu sahla weeyaan cilmi kastana ka mid ah, hadda loo fadhiya ayaa ka mid ah qofkii ariiqanaad ariiqa u malaynin meel dheer iyo safar dheer xataa inaad ka soo baxdo gurigaadaad soo aada masjidka oo qasadkaada uu yahay cilmiga waxa weyan intii weyn ka filo ana cinda danni cabdii bi wa ana macahu xiina yadkurunii halkaasun la aad wama ijtamaca kuma kulmaan qowman qolo fii beytin guri oo min buyuutillah guryaha alla ka mid a tacaala kor ahaya yatluuna ay akhrinayaan kitaab allah kitaabka alleh oo isu meerinayaan oo isu dhigayaan baynahum dhexdooda ilaa haddii ay dhacdo miya nasalat waxaa soo degta calayhim waxaa daboosha hum ayaga raxmatu naxariis ayaa daboosha waxafatum waxaa ku haraaraysanto ku wareegsanto almalaa'ikatu malaa'igta alleh wadakarahum allahu ilahina subxana wa tacala wuu u sheegaa ku ammaana fii man cindahu dadka duulka agtiisa ahaaday weeyaan waman bata'a qofku dib dhigo bihi isaga camaluhu camalkiisa lam yusric bihi ilahay subxana wa tacala lam yusric bihi mxuu ahaa ma dadejiyo nasabu nasabkiisa camalkaadiyaa kula haray waa ku aad marayn haddii aad noocaad noqoto nasab fiican baan ka dhashay abulahab ayuu wax u tari lahaa tabbat yadaa abi lahabin watab haddii kolayba nasab wax tara abulahab wax u tari lahay ciyaadan billah belada ku dhacday rawaahu muslim baabu shafaaca ergada ergaynta ayuu baab yahay weyaan baabu shafaaca erga ayaa shafaaca qofka inuu wax ka ergeyo wani wax fulaan baa igu adag meel fulaan baan wax ka rabaa wixiina waa igu ulsaadeen hebel baa wax ka rabi lahaa ee niyomaad iga ergayst waa taqaana soomaalida aad waxay u yaqaanaan xoolaha marka la kala dhaca iyo waxaa weyan qofka muxuu ahaa wahaakada aad baa loo yaqaanaa in markii xoolo qof cid fulaan ay xoolo dhacaan in marka muxuu ahaa erge inta ay tagaan dad kaleo muxuu ay u tagaan dadkii ay qolyaha ka ergeeyaan cid saddexaada laga yaaba inay ka ergayso ergadii halkan ka socotay qolyo kale u tagayaan muxuu ahaa qolyihii marka ka ergaynayaanoo qolyahan heshiiska ahayn labada qol ileen waa col ayaga waxba iskama dhegaysanayaan saasaa laga yaaba in xoolihii lagu helo marka baabu shafaacati shafaaca ayuu baab yahay weyan qaala allahu tacala wuxuu yidhi man yashfac qofkii ergeeya shafaacatan erga xasanatan ee wanaagsan yakun lahu waxaa u qayb oo minha iyada ka mid iyo khayrkeedii iyo fadligeedii iyo ajirkeedii qaybuu ka helaya weyaan xadiidka aad an abi muusa waxaa laga walaala shacyi radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu muusa qaala kaana nabi nebi wuxuu ahay sal allah aleh ali waslem aalibu xaajatan qof xaajo dalba oo dan ay wado markuu nabiga u imaado aqbala wuxuu ku jeesan jiray nabiga calaa julasaa'i rag dadka la fadhiyo fa qaala wuxuu dhihi jira ishfacuu war ergeeyay tu'jaruu halaydin ajir siiye wayaqdii wuxuu xukumaa allahu alla amaba uu gudaa allahu alla weyne calaa lisaani nabiyi nabigiisa carabkiisa maa axabu wuxuu jeclaado qofkan uu ergeeya waxsiiya qofku waxsiin karnaa siiya qofkan laha u ergeeya weyaan muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin maa shaa intuu doono weyaan xadiidka aad an ibn cabaas radi allahu taala canhu waxaa laga wari fi qisati bariira wa zawjiha bariira waan soo marnay iyo muqiif wixii kale maray nabiga ala sl ata uu la yaab uu yidhi mxuu ahay ka warran waxaan la yaab u yidhi aad ula yaabay muqiif sida aad bariir u jecel yahay jacaylku uu qaba iyo iyo mxuu ahaa eh, gabadh la yidhaha bariira sida ay muqiif u neceb tahay aad baan ula yaab uu ku daba oynayaa ku jira waad arinaysaan ragga qaar halka fadhiya laga yaaba inay saa laakiin ma caddaysanayaan qofka telefoon ku daba socda ka warrama soo lamid maaha qofka whatsapka iyo muxuu ahaa eh, masajyada ku daba socda ayadna ay soo tuuraysa soo khatar maaha gabdhahana waa la mid marka jacaylka waa imtixaan yaa sheekh kaad waa qarsoon yimiya dad baa laga yaaba inay koogsoon yihiin waxaa qolyahan oo muxuu ahaa alcumuum khalaas ayib fii qisati bariirata gabadha bariirana qisadeedi wa zawjiha zawjgeeda qaala wuxuu yidhi qaala laha nabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam low raajactiihi haddii aad ku noqoto inaad ku noqoto low raajactiihi haddii aad ku noqon lahayd ood ninkaas iskaga laabato ayadoo addoon bay ahayd way xorowday kadibna khalaas haddii aad asaga addoonnamadiu baaqi ku yahay dee khalaas toos waa ka fasaqantay maadaama arintaa dhacdiisayno daba socda marka nabig wuxuu yidhi eh, ala sla slaam bariiroy ma iskaga noqotid haddii aad ku noqoto haddiiad ku noqoto bal ka warran say kula tahay qaalat waxay tihi ya rasuul lah ta'murunii mi faraysa oo arrinta amar ood xaggaada ka imaada miya cala tul waan yeelaya toosaan u yeeli qaala wuxuu yidhi inama ashfac anima ergo baan nahay qaalat waxay tihi laa xaajata lii fiih danka melikaas dan haba yaraata ka meli waa islaan loo jabay muxuu ahaa ilaax iyo wanaag dhexdooda laga sameeya ayuu baabi baabkan weyaan heshiisiinta iyo dadka isku mxuu aha qalbigooda lasoo dhoweeyey iyo mxuu ahaa dhan la wada adiyo muminiinta qulubtooda in lisu keen laga shaqeeyo ayuu baab yahay weyaan xataa dadka mxuu ahaa hayr muminiin waa soo geli naaskan marka laakiin inta badan wuxuu ku dhacay muminiinta qaala allahu tacala wuxuu yidhi khayr kuma sugnaanin fi kaiirin in badanoo min najwaahum faitaankooda ay faaan ilaa man duul mooyane amara faray bisadaqatin sadaqa faray war sadaqaha la sadaqaystaaaw macruufin ama wanaag dadka faray aw islaaxin mxuu ah dhexdhexaadin iyo wanaajin bayna naas dadka mxuu ah la dhexdhexaadiyo bayna naas dadka dhexdooda weeyaan qaala tacala alle wuxuu yidhi wasulxu dhexdhexaadinta iyo islaaxana ayaa khayrun khayr badan weeyaan wasulxu islaaxa ayaa khayrun khayr badan weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi fattaquu llaha alla ka baqa waaslixuu wanaajiya badaata baynakum dhexdiinna waxa ahaaday wanaajiya weeyaan daata baynka wanaajiya wa qaala tacala wuxuu yidhi inama almu'minuuna muminiinta ikhwatun walaalo weeyaane faaslixuu wanaajiya bayna akhwaykum walaalihiin dhexdooda muxuu islaax ka sameeya weeyaan xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yidhi abu hurayra qala rasul rasuulka wuxuu yidhi sal allah alay waslam kula sulaama ximin la arka oo min annaas dad ka mid calayhi dushiisa waxaad sadaqatun sadaqa ahaatay xibin kastaoo jidhkaada ku taalla saddex boqol iyo lixdan xibnooduu nabigu sheegay sal allahu alay ali wasalam sadaqa laga rabaa kulla yawmin maalin la arko tatlucu ay soo fiihi isaga ashamsu fiihi gudihiis ashamsu qoraxda tacdilu aad cadaalad samaysa bayna tanayn laba qof dhexdooda ood kala saarto ood muxuu cadaalad ku kala saarto sadaqatun baa ku sugan wa tuciinu aad u kaalmaysa alrajula qofka fii daabbatii daabbada uu fuuli lahaa oo fa taxmiluhu calayha asaga ku xambaarta aw tarfacu lahu aad kor ugu soo qaadda calayha iyada mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqa weeyaan waalkalimatu ayibatuna kalimada suubanna sadaqatun sadaqa weeyaan wabikulli khudwatin tallaabo la arko tamshiiha ila salaatina tallaabo kastoo salaada u aadana sadaqatun sadaqa weeyaan wa tumiitu ladaa dhibka iyo wasahda ood ka dheerayso ood ka zuulisa can ariiqin sadaqatun way muttafaqun calayh wamacnaa tacdilu baynahuma ay tuslixu baynahuma inaad sulxi dhexdood ka dhigto heshiis bilcadli si cadaaladda ah. xadiidka aad waa ummi kaltuum waxaa laga wariyey bintu cuqbata ibn abi mucayid qaalat waxay tihi samictu waxaan ka maqlay rasullahi baan ka maqlay sal allah alيه ali waslm yaquulu rasuulka alloolah laysa ma ahan alkadaabu beenaalah ma ahaanin aladii ki yuslixu wanaajiya bayna annaas dadka dhexdooda oo fa yanmi biiriyo oo ziyaadiye khayran khayr biiriyo ow yaquulu yidhaahdo khayran khayr muxuu ahay dhaha qofka asaga kadaab iyo beenaala ma aha weyaan muttafaqun caleyh qofkan laba qof ishaysata oo isku xun kan uu tagaya wuxuu le ninka hebel ahay ammaan iyo wanaag iyo khayr iyo muxuu saasunbuu ku haystaa saasaana ka muuqata inuu muxuu ahaa wahaakada intuu horta ka warwareegin karo ka wareegana lakiin mararka qaar waxaa yaba inaad muxuu aha wanaag qof sheegto uusan qabin kadibna kii kale u tagaysaa sidii oo kale marka labadii ayagoon isu tegin ayaa muxuu bagoodii lisu salaaxaya si ay waxaa wayaan heshiisu noqdaan markii dambena sabab wuxuu noqonayaa inuu isu keena xitaa islaaxii waxaa loo ogolaaday in qofka inuu qofka wax xaqiiqada ahayn u sheego beentii aad ogaydeenoo xumaanteeda iyo qubxigeeda iyo nijaasanimadeeda meeshaa joogtaad garanaysaan ayaa maanta waxaa weyaan liislaaxi bayna annaas ayaa la yidhi muxuu qaar waa loo yara taaban karaa weyaan nacam alxamdu lilah kontonka waa sankaasaan sooma hadda yara bajin kara mayna wafii riwaayatin naam ragga waxay leeyihin baabka lagu istaago wa fii riwaayati muslim muslim riwaayadiis waxaa ku sugan adigana imaamka celi de inaad meesha albaabka ku celi xag ku hayo yuusu soo geli naam w fii riwaayati muslim ziyaadatun baa ku sugan qaalat waxay tihi walam asmacu kamaan maqlin yurahisu isagoo ruqsayna fii shayin shay oo mima yaquuluhu annaas dadku waxay yidhahdaan oo beenta abcan ila fii alain saddex mooyaane tacnii waxay ula jeeda alxarba alxarbu qudca sooma dagaalka waxaa weyaan waa khudca waa khiyaamo waa lisqiyaama walislaaxu bayna annaas dadka dhexdoodao la islaaxiyo iyo xadiiu rajuli imra'atahu ninka naagtiisa mxuu aha sheekada uu sheekeeyo iyo xadiiu mar'ati naagta sheekadeeda oo zawjaha ninkeeda u warranta muu qasti kartaa inaad ninka naagtiisa intuu u qasto been u sheeg islaantan ay u qasata inay been u sheegto arrinta ayada ikhwaanii filah la yaraysto cidda waad dumaysaa haddii naagta ay kuga ogaato inaadun been sheegi ninkan u ogaada naagtan in been sheegaysa ciddaas dhaqan ma lahan ee mararka qaar waxaa laga yaabaa inay daruura intaay timaado islaanta horriya soo qaatayba meesha islaanta kalood ka imaada isheeg masaajidkan ka soo baxay <laughs> islaanta kalood ka imaada inuu markii yara masaajidkan ka soo baxay naftu ku furta naagtina markay saas noqoto gurigii dumitaankiis iyo wa la gartay laakiin in muxuu ahaa ay iska noqoto shay xaaraam wa sheekh lama ogolata ayada waa arrinta markay tahay arin khatar ah oo mxuu ahay cid ay u dumayso amaba ay naf u go'ayso ama wax khatar ah laakiin inay noqoto naagta ninkeedii ku barta inay beenaaley ay tahay cafwan ninkan ay naagtiisa ku barata inuu beenaalo cid dhaqanka imaana maxayt dhaqan haba sheegi minta ayada ee tan waa markii ayun daruurada idaa alja'atka daruura oo xaaladda ay khatar gaarto taas weeyaan nacam taa <laughs> naagtaada maanbashukaasiga muxuu ahaa ma been ma la sheegi karaa daruuraadka ma ku jira saasuu leeyahay muxuu aqoona jawaabta adinkan inkaga tegi xadiidka aad an aishata radi allahu tacala anha qaalat waxay tihi samica rasul rasulka wuxuu maqlay sawta khusuumin dad murma oo doodaan sawtkood ayuu maqlay bilbaabi albaabka joogaan caaliyatan ay kor u kacdeen sawatuhuma sawdyaalkooda kor aaday weyaan waida axaduhuma midkood aya yastawdicu wuxuu ka dalbayaa dejin dajinuu dalbayaa dayn yastawdicu wuxuu ka dejin dalbaya alaakhara kan kale kan kale dayn ku lahaa wuxuu leenayo eh, bal iga yara waxay hoos iga yara dhig oo baasha iga yara deji wayastarfiquhu wuxuu kaga dhimrin dalbayaa fii shayin shay wuxuu leenayo bal iga yara dhen baasha oo saas yeelo kii kalen waa labadin waa qaylinayaan war iga dhin baasha kaama dhimaayo waa kada way ku qaylinayaan wa huwa kiina wuxuu leeyahay <laughs> wa huwa isagana yaquul wuxuu wallahi baan ku dhaartee laa afcalu haba ka yaabin inaan ama kuu dhimriya ama aan kaa dejiya ka sugin faharaja calayhima rasulla nabiga u soo baxay faqaala wuxuu yidhi ayna aawey almuta'aali qofkan dhaarana cala allahi alla weyne ku dhaarana laa yafcalu inuusan falaynin alla macruufa wanaag uusan falaynin kan ku dhaarana waa ke waxaad le wallahi laa afcal mogta kanna inaad qofka ka dejiya ood u dhimriya waa macruufka sooma qofka ku dhaarana muxuu ahay inaasan macruuf falaynin waa ninke ninki waa isgartay marka faqaala wuxuu yidhi ani wey ya rasuul lahyow falahu wuxuu leeya ayu dalika axabba arrinka isaga mid alle midkuu jeclaada labadaas arrimood miduu jeclaada ayuu leeyahay weyaan markiiba wuu isgartay intaan maasha la qabanin ayaad markiiba isgartay weyaan oo ninka wuxuu yidhi haddii aad rabana waa u dhimrinayaa haddii aad u rabana waan ka dejinayaa ayu daalika axaba kaasaytu mid alle midkuu doona ayuu muxuu leeyahay muttafaqun calayh macnaa yastawdicuhu yasalu wuxuu ka dalbaya an yadac canhu inuu ka dejiyo ood ka dhaafa bacda dayni dayntiisa qaarkeed wayastarfiquhu yasalu wuxuu ka dalbayaa alrifqa dhimrin waalmuta'aali alxaalif weyaan xadiidka aad u dambeey alxamdu lilah can abicabaas waxa lagu yiri salim bn sacdi sacdi qaala qaala wuxuu yidhi can abi cabaas sahl bn sacdin saacdi radi allahu canhu ana rasul rsulka ale sal allah aleh ali waslem balaqahu waxaa gaaray ana bani camr ibn cawfin bani camr ibn cawf nimanka la yidhahdo bani camr ibn cawf nimanka la yidhaahdo bani camr ibn cawf intay degnaayeen oo salligooda ahayd waa in la sheegcaw haddii kale xadiidkan lama ahrina waa iskaga tegi waana dhab iga dhab wooyaan niminka bani camr bin coof meeshay ka degnaan magaalada madiina hala sheego naam cawaal madiina haye bani camr bin coof xaggii ka degnaayeen meel la yaqaano oo macruufay degnaayeen masjidkee meel kale ku sheege waan sheega oonaan dhowr jeran sheeg weliba masjid quba bani camr bin coof waa nimankii nabigeena sal allahu aleh ali markuu magaalada madiine imaaday kusoo dhoweeyey quba ood la jooga ayaamaha oo martiqaadeen oo islaamnimada meesha lagu onkay oo lagu muxuuah curiyey dowladda islamka halkaas ay ahayd bani camr bin cawf waxaa ka sokeeyey ayagana oon ka fogayn nimanka waxay ahaayeen reer khasraj bay ahaayeen niminka ka sokeeyey oo masjid iljumca degnaa bani casaalim bin cawf baa la yihahda cawfkaas isku cawf maahan ayagu bani waa niminka waa bani waxay ahaayeen niminka la awsree awsay ahaayeen laakiin magacii ayaa iswaafaqay waa nimankii untuu nabiga soo maray alai sla kadibna martiqaadeen jumcadii awal jumcatin meesha lagu tukaday halkaas ayay oo islaamka muxuu ahaa marka in la ogaado dadka iyo meelaha ay kala degaan lisu raadiye waa shay muhiim ikhwaani fillah waxyaabaha fawaa'ido la sheega yayn ka fakanin dulmarka xadiidka bas maahane fawaaid yaryaroo la sheega wax badan waxaa weeyaan soomaalida waxay yihahdaan dhibiq dhiil waa buuxisaa sooma marka baasha intaas yar ha la aruuriya muddo markay socoto wax badan baa soo bixi insha allah tacala ana bani camr bin cawf niminka bani camr bin cawf ahaa kaana baynahum waxaa ahaaday sharun khilaaf baa ahaaday alkhilaafu shar faharaja rasulah rsulka lou baxay yusliu isagoo wanaajina baynahum dhexdooda fii naasin dad baa marka labagii la socday oo macahu isaga la socday fii naasin dad oo macahu nabiga la socday ayaa raggii ay aadeen fa xubisa waa nabiga waa la xabisay oo meesha lagu celiyey rasuululahi sal allah alay slam waxaa loo xabisaya in la martiqaado oo xoogaho qaday wax la siiyo waxaana kadibna waxaa la gaaray asalaatu salaadii ayaa la gaaray fa ja'a bilaalun bilaal baa imaaday ilaa abi bakrin baad u imaaday faqala wuxuu yidhi ya abaa bakrinow ina rasulah rasulka sal qad xubisa waa la daahiyey waxaana salaad salaadiina waa la gaaray weyn fahal laka ma ku sugnaata anta umma inaad muxuu imaamu noqota naas dadka qaal wuxuu yidhi nacma in shita haddii aad doonta faaqaama bilaalun bilaal wuu aqimay asalaata salaad wuu aqimay wataqadama waxaa hormaray abubakrin fakabara wuu kibaartay allah akbar yiro kabarnaas dadkan way kibaarteen wajaahu rasuulahi nabiga u yimid yamshi isagoo socda fi sufuufi sufuufta isagoo soo dhex mara xataa qaama ilaa uu ka istaaga fi safi safkuu ka istaaga fa akhada naas dadku waxay gula gaaleen fi tasbiiq inay sacbiyaan gacmaha isku dhuftaan weyaan wa kaana abubakr wuxuu ahaa radia allahu canhu laa yaltafitu midaana milacsanin fi salaad salaada dhan ma fiirin jirin waxaa weyaan aad buu khushuuc jiray falama aktar naas markii ay badiyeen atasfiiqa sacabka ay badiyeen iltafata wuu fiiriyey faidaa rasuula rasuulka alla baa meeshii taaganba wa ashaara ilayhi nabigu wuxuu ishaaray wa ashaara wuxuu ishaaray ilayhi isaga rasuulullahi rasuulka alleh saasuu ishaaray meeshaada joogo salaad sii wada uu ishaaray weyaan fa rafaca abubakr abubakr wuxuu kor u qaaday yaddahu gacantiisu kor u qaaday khalaas faxamid allah ilahay buu mahadiyey warajaca wuxuu soo laabtay alqahqara gadaalgadaal wara'ahu gadaashiisu soo laabtay weyaan xata qaama ilaa uu ka istaaga fi safi safka fataqadama kadibna waxaa hormaray rasul rasulka sal allah aleh ali waslm fasallaa linnaas dadka ayuu dujiyey falama faraqa markuu ka baxay aqbala wuxuu nabiga soo qaabilay cala annaas dadka faqaala wuxuu yidhi ayuhannaas wardadow maa lakum waxaa idinku dhacay xiina naabakum markuu idin asiibay oo idinsoo haleelay shayun shay fi salaati salaada akhadtum waxaad guda gasheen ood muxuu ay samayseen fi tasfiiqi inaad sacba dhabtaan ood gacmaha isku garaacdaan maxaa idinku dhacay inama tasfiiqu sacabka oo gacmahan isku garaac markii ay salaadda qofka ay wax ku qabata linnisaa'i naagaha iskale weeyaan adinka manaaba qofkii uu mxuu ahay haleelo hayan hay oo fii salaati salaadiisa falyaqul ha yidhahda subxaan allah ha yidhaha weeyaan fainahu maxaa yeele laa yasmacu ma maqla axadun qof xiina yaquulu markuu yidhahda subxaan allah ila iltafata wuu soo milacsadaa weeyaan yaa abaa bakr abaa bakr ma manacka adigana maxaa kuu diiday an tusalli inaad dujiso binaas dadka aad dujiso xiina ashartu ilayka markaan ku ishaaray oon ku yidhi meeshaada joog maxaa kuu diiday maxaa kuu diiday faqaala abu bakr wuxuu yidhi radi allahu tacala canhu maa kaana uma haboona umana sugnaanin maa kaana ma ahanin yanbaqii mid ay u habboontahay u suuban tahay libni abi quxaafa abi quxaafa cunugiisii an yusali waa abubakr aabihiisa ah, magacaasa looga naanaysan jir weyaan koofaartiisa ama naanaystiisaahay an yusallii inuu dujiya binnaasi dadka inuu dujiya uma habboona weeyaan bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayh rasuulka alle hortiis weliba dadka ku dejiya uma habboona weya muttafaqun calayh macnaa xubisa ay amsakuuhu liyudayifuuhu waxay nabiga ay mxua dib ay u dhigeen oo ku celiyeen si u martiqaadaan hada wallah aclam wsal allah wslam cala cabdi rasuuli mustafa